بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wuxuu uhi mualifku xafidahu llah albaab الsaadis baabkii lixaad fi اladilati اlmukhtalaf fiiha adiladii laisu khilaafsanaa adiladu waxay u qaybsantaa adilada sharciga laba qaybood aladila almutafaq calayha waladila almukhtalaf fiiha adilada laisku waafaqsan yahay adilada laisku khilaafsan yahay aladila almutafaq calayha adilada laisku waafaqsan yahay waa afar alkitaab wالsuna wاlijmac wاlqiyaas adilada laisku khilaafsan yahayna waa ay fara badan yihiin waxaa ugu muhiimsan qowl صaxaabiy sad الdaraa'ic sharcu man qablana alistisxaab alistixsaan almaslaxa اlmursala alahdu biaqali ma qiil iyo adilo kale waayahay wuxuu idhi maa sabaqa dikruhu wixii hore loo soo sheegay na soo dhaafay sheegitaankiisu fi kitaabi kitaabkii aan kusoo sheegnay wasunati sunadii walijmac walqiyaas inama huwa fi ladila almuttafaq calayha bayn alculama waa adilada laisku waafaqsanaa culamada isku waafaqsanayn walaa khilaafa liaxadin minhum fiiha axad culamada ka mid ahna uusan arrinkaa khilaafsanayn wuxuu ujeedaa aladila muttafaq calayha afarta adilo alkitab wasuna walijmac walqiyaas culamado dhan isku waafaqsan yihiin qof khilaafsana ma jiro alkitaab wاsuna wاlijmac taas mualifku ku saxsan yahay kitaabkii sunada ijmaca laakiin qiyaaska khilaaftaa ku jira inkastoo khilaafka culamada qaar ay dhaheen hayr muctabar wayaan waxaa khilaafsan jumhuurka jumhuur culama waxaa khilaafsan horta afarta madhabadu isku waafaqsan yahin qiyasku inuu xujo yahay laakiin waxaa khilaafsan daahiriyada daahiriyadu waxay leeyihiin qiyaasku xujo ma ah adilo fara badanna way leeyihin ibnu xasmin daahiri kitaabkiisa alixkaam fi usuuli alaxkaam yani wuxuu u intisaaray oo aad ugu hiliyey masaladan hadda aan tilmaamayno oo ku dheeraaday in uusan qiyaaska xujo ahayn adilo fara badanna wuu sheegay waay haddaba culamo khilaafsan way jiraan qiyaasku inuu xujo yahay oo daahiriyadii ah laakiin saddexdaa kale khilaaf kama taagna وهناك أدلة أخرى وحاجر أدلة كلا كثيرة وفربضا مختلف فيها لسوء خلاف سنة كالاستحسان سنة استحسان والاستحابي استحابي وقول الصحابي قولك صحابي والأصل في الأشياء يا أشياء وحا أصلها والأخذ بأقل ما قيل وحي ويرى baqali ma qiil wixii la yidhi wixii u yaraa uu qofku uu qabsado yani aqwaasha culamada isku khilaaftay alahdu biaqali ma qiil waxa weeye haddii culimmadu maalan masaladii saddex qowl iskugu khilaafto saddex xugum oo kala badan inta u yar la qabsado qof wuxuu yihi maalan waxaasi waa waajib qofna wuxuu yihi waa sunno qofna wuxuu yihi waa mubaax marka mubaaxa ugu hoseeya soo ma ugu fudud kaasaa alahdu biaqali ma qiil macnaha waxa inuu mubaax yahay waa isku waafaqsan yahay lakin waxaa isu khilafsan yahay heerka sunna miyuu gaadhay mise heerka waajibka ayuu gaarsiisan yahay marka ahdu biaqali maa qiila waa sidaas alahdu biaqali maa qiila wasadi daraac iyo daraacdii oo la owdo walistiqraa iyo walmasaalix almursala iyo masaalix mursalkeed wa gayriha min aladillati marka adilada hadda ma faahfaahin karno mid kasta wuxuu u baahan yahay sharax dheer mualifkuna wuxuu ka soo qaadan doonaa qaar ka mida ah, ayuu ka soo qaadan doonaa وsنتكلم على بعضha barkada ayan ka hadli doona bma yتناaسب mعa mنهجna mنهجkeena wax u qalma oo la jaan qaadaya في الاkhtiصاr xagga koobitaanka ingu mنهج ah yn mنهجkeena xagga kitaabkan aan اkhtisaarinayno aan koobayno maadaama kitabkan uu kitab mukhtasar yahay adiladaas o dhan wada sheegi mayna eh qaar baan ka soo qaadan doonaa buu ku leeyahay أولا الاsتصحاab wahuwa isتصxاabkii cibaaraة wuxuu ka dhigan yahay can ثubuuti xukmin xukm inuu usugnaanaya لأmrin arin fi zamaan aani zamankii labaad binaan ayadoo lagu dhisayo calaa ubuutihi inuu sugnaaday xukumkii fi zamaan wal zamaankii hore macnahu taa macnaheedu waxa wey anagu idaa carafnaa haddii aan garanno xukman xukma min alaxkaami axkaamta ka mid ah qad inuu xukumkaas u lishayin shay inuu fi zamani almaadi zamankii tegey walam yadharana noo soo muuqanin maa yadullu waxa tusinaya calaa cadamihi xukumkii inuu meesha ka baxay oo la waayey akamna alaan haddaba waxaan hadda xukminaynaa xakamna alaana hadda waxaan xukminaynaa fi zaman aani zamankii labaad biannahu xukumkii maa zaala inuusan zuulin maa zaala baaqiyan inuu weli baaqiya calaa maa kaana calayhi siduu ahaanu baaqi ku yahay xataa yaquuma daliil daliil ilaa laga helo calaa cadamihi in xukumkii la waayey aw tahyirihi ama uu isbedelay wadalika kaa tusaalihiisna waxa weeye kamaa low malaka insaanun hadduu qof milkiyo sida inuu qof milkiyo oo kale baytan guri bishraa iibsasho uu ku milkiyo mundu siniin sanado badan laga bilaabo intaasoo sano oo guri iska lahaa oo milkiyey oo gurigaana soo iibsaday faina anagu naxkumu lahu waxaan u alyowma maanta bimilki lbeyt gurigi inuu iska leeyahay isagu bina'an inagoo ku dhisayna arrinkaas calaa hubuuti hada alxukm xukunka inuu sugnaaday saabiqan horaan u sugnaaday walaa yantafi canhu qofkii ka zuuli mahayo canhu xaggiisa almilku milkigii ka zuuli mahayo macnaha yani milkigii meesha ka bixi mahayo oo la dhihi mahayo gurigii iskama leh ila idaa qaama daliilu daliil inuu jiro mooyaane calaa annahu qofkani qad intafaca canhu inuu ka zuulay gurigii milkigiisii bibeyci iibintiisa inuu kaga zuulay liayri qof uu ka iibiyey gurigii wa minhu waxaa ka mid ah shay baa ka mid yara soo darinaya oo min shakin shaki aan bacda yaqiinin yaqiin kadib wadalika kaasina tusaaladiis waxa wey kama laa tawadaa insaanu qof weyse qaato fi sabaxi subxi uma dabeetna shaka uu shakiyo waqta duhri waqtigii duhurka hal axdata inay weysadii ka jabtay ow laa mise ka jabin fainana anagu naxkumu lahu waxaanu xukminaynaa qofkii bilwuduu inuu weyse qaba alaana hadda binaan inagu ku dhisayna calaa yaqiini calaa yaqiinin yaqiin inagu ku dhisayna bihubuutihi inuu arrinkaasi uu sugnaaday weyse qabkii fii zamaani alawal zamankii hore washaku lxaajisi shakiga dib ka yimidna laa yuahiru ma saameynayo oo ma raadaynayo fii hada alyaqiini yaqiintan wahuwa istisxaabkii huwayse saxaabkan dambe en tilmaanay oo maa yaطra'u min shakin bacda yaqiinin ah almucabaru canhu waa kan laga cabiro cindahum usuuliyiinta agtooda biistisxaabi اlasli asalkii oo la istisxaabsado wa darxi shaki shakigo la iska tuuro baqaa'i maa kaana wixii jiray inuu ku baaqi ahaado calaa maa kaana calayhi siduu ahaan jiray inuu baaqi un ku yahay weli wlistisxaabi istisxaabku xujatun xujo weeye wa daliilun daliil weeye cinda jamaahiiri culamaءi اlusul culamada usuulka badankood agtooda daliil iyo xujo weeye wahuwa asaguna anwaacu mutacadidatun anwaac tiro badan minha waxaa ka mid ah ma dakarnaha waxaan soo sheegnay waaya inta dambe waxaan raacin doonaa waxa inoo haray istisxaabka istisxaabku wuxuu ka mid adilada laisku khilaafsan yahay walow ay ficnaan lahayd mualifka inuu dambeysiyey istisxaabka inkastoo uusan wax badan buu sheegin lakiin istisxaabka u dambeysiyey aa ficnaan lahayd maxaa yeele istisxaabka waxaa la dhahaa aakhiru madaari lfatwa ama aakhiru ladila adilada midka u dambeeya weeye qofku mujtahidka hadduu daliil kale u waayo ayuun bay saxaabkii markaa cuskanaya marka adilada kale inuu ka horreysiyo ayaa faanal mualif calaa kulli xaal laa mushaaxa fi listilaax wax dhiba male hadduu meeshan ku sheegana <clears throat> istixaabku waa maxay wuxuu ku tacriifiyey istixaabku inuu yahay xugum inuu amar u sugnaanayo arrin zamankii labaadna uu sugnaanayo inagoo ku dhisayna xugumkan inuu u sugnaa arrinkan zamankii hore mualifka horta waxaa ficlaan lahayd ubuutu xukmi lilmri markuu yidhi ubuutku inuu sheegay nafyigiina inuu ku daro ayaa ficlaan lo dhaho oo nafya canhu ama in arin laga nafiyo istisxaabka ubuut iyo cadam nafyi ibaat labada waa loo isticmaalaa marka ubuutkii unbuu sheegay ee nafyigii mualifka muuna sheegin marka waxa ficlaan inu dhaho can ubuuti xukmin liamrin xukumkii inuu u sugnaado arin aw nafyi canhu ama in xukumkii laga nafiyo arrinkii inuu sidaa dhaho ayaa ficlaan lahayd si markaa istisxaabka labadiisii qaybood bay usoo galaan istisxaabki aan u daliishanayna ibaatka sugidda iyo istisxaabka aan u daliishanayna nafyiga haddaba weliba zamaan aani iyo zamaan awal waxaa cabira usuuliyiinta aad u cabira tacbiirkan u isticmaalay laakiin tacbiirkan waxoogaa rumuud ba ku yar jira waxaa ficlaanaya inuu ka cabiro fi zamaan aani wuxuu oga jeeda zamankan xaadirka ama zamanka mustaqbalka zamanka horena wuxuu oga jeeda zaman almaadi marka inuu sidaa ka cabira ficlan lahayd oo ka waadixsanaan lahayd walidalika haddaan doonayna tacriif dhammaystiran oo alfaadii aan doonayna in aan ku sheegnay waxaan dhihi karaa alistisxaab alistisxaabu huwa alxukmu alxukmu bihubuuti amrin aw nafyihi alxukmu bihubuuti amrin aw nafyihi fi الzamaan alxaadir aw اlmustaqbal alxukmu bihubuuti amrin aw nafyihi في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي marka haddaan soo khulaasayno waxa weeye inaan arin jiri jiray horey u jiray oo wax bedelaya aanaan arag aan dhahno weli xukumkii waa baaqi xukumkii horaan u jiri jiray hadda haddana sidii buu baaqi u yahay haddaynaan arag wax xukumkii bedela hadduu ibaat aha iyo hadduu cadam aha wax jiri jiray haddana waa sidiinbu u jiraa haddaynaan arag wax caddaynaya inuu waxaan uusan hadda jirin oo baaba'ay waxaan jiri jirin sidii unbuuna um u jirin haddana hadduusan jirin wax caddaynayno wixii dib ka yimid waa sidaa un horta markii aan soo koobno waxaad ka cabiri kartaa lafdi koobad oo fudud alalu baqaau maa kaana calaa maa kaana bas intaasad kusoo koobi kartaa istisxaabku idilba alalu baqaau maa kaana calaa maa kaana alu baqaau maa kaana ah calaa makaan waxaa asal ah in shay kasta siduu ahaa uu yahay hadduu jirana wuu jiraa hadduusan jirinna ma jiro waaba intaaba isxaabka dhanba intaa kusoo kooba gebigiisaba taa macnaheed waxa weeye xukum haddii aan garno ku uhi idaa carafna xukm min alaxkaam haddii aan garno xukum axkaamta ka mid ah inuu u sugnaaday shay zamankii tegey oysan noo soo caddaanin wax caddaynaya ama wax tusinaya inuu shaygii uu baaba'ay ama uu meesha ka baxay hadda waxaan xukminaynaa zamankan dambe inuu shaygii sidii uu baaqi ku yahay ilaa aan helo daliil tusinaya inuu shaygani baaba'ay ama uu doorsoomay tusaal mualifka inoo soo qaaday tusaalhiis waxaa weeye qof baa guri hantiyey oo iibsaday gurigaas inuu qofkani uu yeeshay way sugnaatay muddo badanna gurigaa gacantuu ku hayay asagaa iska lahaa dabeetana muran baa yimid oo gurigii baa ninkii lagu qabsaday qof baa ku qabsaday uli guriga aniga iskale haddii markaa xaaladda ayadaa anaan waan xukumayna waxaan leenahay ninkan sooma sugnaanin gurigan inuu milkii haa inuu iibsaday gurigan oo xujad uu ka iibsaday soomayna sugnaan haa ma wax caddayn ah ayaa loo hayaa gurigii inuu ka wareegay asaga oo gacantiisii ka baxay maya haddaba istisxaab baan deliishanayna marka waxaan leenahay alaslu baqaau maa kana calaa maa kaana waxaa asla qofkan milkiisii hore guriga milkinayay inuu sidii baaqi u yahay oo weli gurigan uu milkiisa ku jiro ilaa ay noo caddaato oo xujo u helo gurigan inuu qofkan ka wareegay ama ha iibiyo ama ha hibeeyo ilaa caddayn aan helo haddaynaan caddayn helin haddaba waxaa asla guriga inuu sidii u leeyahay marka kaa istisaab baan daliishanay baqaa lmilki waxaan u daliishanay hadda istisaab alaslu baqaa lmilki waaya wahuwa wa minhu waxaa ka mid ah istisxaabkii maa shay baa ka mid ah yadra uu soo darinayo imaanaya min shakin oo shaki ah bacda yaqiini shakiga yaqiin ka daba yimaadana waa la mid haddii yaqiin aan haysanno oo shaki uu yaqiintii ka dambeeyo taana waxaa ka mid ah anwacda istisxaabka ذلia ka tusaalaheedu waa wey kama low tawadaأa insaanu qof baa weyse qaatay fi صabaxi الصubxi uma dabeetana shaka waqta duhri waqtigii duhurka ayuu shakiyey oo hal axdata weysadii may ka tagta aw lah mise mayna ka tagin faina anahu naxkum lahu waxaan u xukminaynaa qofka bilwudu'i weyso alآana hadda binaan calى yaqiinin yaqiin noo ku dhisayna bihubuutihi in weysadaas ay sugnayd fi zamani اأwl zamankii hore wshaku اxaadiثu shakiga dib ka yimidna laa yuahiru fi hada اyaqiin yaqiintan saamayn ku yeelan mahayo wa huwa اlmucabaru cindahum yani culamada agtooda waxaa laga cabiraa noocan istisxaabka ah biistisxaab اlasl istisxaab اlasli baa la yidhahdaa wa darxu shaki shakigoo la tuuraa la yidhahda wa baqaau ma kana cala ma kana calayh yani shaygii jiray inuu sidiisii uu ahaan jiray uu ku sugan yahay oo baaqi ku yahay ayaa laga cabiraa istisxaabkan horta istisxaabku anwac kala duwan buu leeyahay ilaa saddex nooc baa la sheegaa istisxaab اlasl iyo istisxaab albara'a alasliya iyo istisxaab xukm اlibaxa alasliya iyo istisxaab alcumuum saddex ilaa afar nooc ayay culimmadu sheegaan marka anwaacdii qaar ka mid ah alif halka ku tilmaamaya istisxaab اlasl waxa way asalkii inaan istisxaabsano ama waxaa loo yaqaana alyaqiinu laa yazuulu bishak maalan qof baa subaxii weyse qaata dabeetana duhurkii markii salaaddii la gaadhay duhur ayuu shakiyey wuxuu siidhi talow maanto dhan waa aniga suuqa meeraysanaye salaadda subax weysadeedii miyaan weli qabaa mise way iga jabtay shaki baa ku yimi waxaan leenahay wax yaqiina ah miyaad haysa in waysadii kaa jabtay waa maya mar haddaadan yaqiin haynin waxaa weeye asalkii wayse ayaan istisxaabsanayna waxaan leenahay hadda sidii baad wayse qabtaa istisxaab alasl asalkii baan isxaabsanaynaa maxaa yeelay yaqiin baan meesha ku haynay shaki baa yaqiintii ka daba yimid yaqiintii ahayd inaan wayse qabtay shaki baa ka daba yimid oo ah inay waysadii kaa jabtay shakigana wax caddayn looma hayo haddaba istisxaab baan ku samaynayna asalkii oo ah inaad weysadii sida u qabto alyaqiinu laa yazuulu laa yazuulu bishak waaya alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wuxuu ku yidhi wlistisxaabu istisxaabkii xujatun xujo weeye wa daliilun daliil weeye cinda jamaahiiri culamaء اlusuul culamada usuusha badankood wahuwa anwac mutacadidatun anwac yani kala duwan weeye minha waxaa ka mid ah ma dakarna waxaan soo sheegnay ama istisxaabu asli asalkioo la istisxaabsadamaya cinda cadam daliili harci daliil harciga markii aan la helin fahuwa sawa xujatun xujawiya cinda aljamic culammadao dhan agtooda wadalik kaasina waxa weeye kamaa low baxda almujtahid qofka mujtahidka ayaa baadhay calaa daliilin daliil ayuu baadhay meesha waxaa fiican in la dhaho can daliilin daliil buu baadhay ila baxa can baa la dhahay baxa cala lama dhaho laakin xuruufu ljar yanumu bacdu can bacdu allah can daliilin daliil buu baadhay calaa daliilin daliil ayuu baadhay qofka mujtahidka ahaa ma low baa mujtahid si qofki mujtahid inuu baadho o kale wey ala daliilin daliil liwujuubi siyaami rajab bisha rajab soonkeeda inuu waajib yahay ayuu daliilkeeda baadhay oo falam yajid dabeetana muslim hilin fayaqul wuxuu leh la yajibu siyaamu rajab bisha rajab in la soomo waajib maaha bistisxaabi alxaal istisxaabkii xaalka inagoo markaa daliishanayna huwa alcadam اlasli cadamkii asliga ahaa weeye isxaabka anwac kala duwan weeyaan horta isxaabku waa xujo culimmada badankoodu waa xujo ay leeyihin jamaahiir culama usul bal culamada qaar baaba soo naqliyay ijmac in culamado dhan isku waafatay isxaaq ibnu xujaya anwaciisa qaar baa lasu khilaafsanya anwaciisa qaar baa lasu khilaafsanya laakiin asalka is asxaabka inuu ka daliil inuu xujo yahay culamadu badanaa way qabaan inuu xujo yahay culamada badanaa saasay ku tageen khilaafka ku jira waa khilaaf iska yar hadduuba jira baa khilaafka waaya anwac kala duwan weeyaan noocii aan soo tilmaannay waa ka mid waxaa kaloo ka mid istisxaab albaraa alaliya istisxaab albaraa alasliya waxaa kaloo dhahaa istisxaab alcadam اlasli bara'ada asliga waa maxay yani waxa weeye qofkii mukalafka ah in takaaliif sharci aysan ku waajibaynin ilaa aan hello maxay daliil ku waajibinaya takaaliifta sharciga ah ama dimadiisu inay beri tahay qofkii mukalafka ahaa ilaa yani ay ka soo caddaanaysa dimadan in ay xaq lagu leeyahay in mashquul ay tahay oo xaq lagu leeyahay labada waa loo isticmaala istiaab albara alaliya xagga takaaliifta iyo xagga xuquuqda labada waa loo isticmaala takaaliifta ilahi subxana watacaala iyo xuquuqda aadamaha tusaale hadduu uson qaadan malifka tusaaluhu keenay baan ku miaalinaaba maalan bisha rajab soonkeeda ma waajiba ah. qofka mujtahidka ah markii su-aasha la weydiye wuu baaray in bisha rajab daliil loo hayo dee inay la soomo ay waajib tahay wuu raadiyey daliil min alkitaabi wa min asunna wa min alijmac wax daliil oo tusinaya ayuu waayay bisha rajab soonkeeda inuu waajib yahay marka baraada asligeed maxay ahayd qofka mukalafka ah in he wax cibaado ah aan lagu lahayn ama wax takliif ah aan la saarayn ilaa in daliil la hela mooyaane oo dimadiisu ay berita isxaab baan samaynaa marka waxaan leenahay alalu waxa weeye cadam wujuubi siyaami rajab waxaa asal ah bisha rajab soonkeeda waajib ma aha maxaa yeelay istisxaaban lilcadab اlasli ama istisxaaban lilbara'a alasliya bara'adii asliga ahayd ayaan markaa xujaysanaynaa wax daliil looma hayo dee oo caddaynaya arrinkaas taasi waa masalo isxaab ilbara aslina waa dhigi kartaa isxaab alcadam alaslina waa dhigi kartaa alaslu alcadam alaslu alcadam waa tan dhahaan fuqaadu tusaale kale haddaan soo qaadano qof baa qof kale ku sheegtay dayn wuxuu yihi qofka waxaan ku leeyahay niyahu dayn baan ku leeyahay dayn baan ku leeyahay qofkii kalena uu inkariyo wuxuu dayn iguma lihi mudda calayhi inuu u inkariyo wuxuu wax dayn ood igu leeyahay ma jiro waxaan leenahay qofkan sheeganaya inuu qofkan dayn kuleeya caddayn ma u haysaa dayntaadii haddii uu dhaho caddayn baan u haya caddaynta baan ka dhegaysanayna haddii laakiin wax caddayn uusan haynin waxaan leenahay qofkan waxaad ku leedahay ma jiro wax alla waxaad ku leedahay ma jiro maxaa yeelay meesha wax daliil hadduusan jirin qofkana uu inkirsan yahay bara'adii asliga ahayd baa meesha taalla oo qofkan alasl in aan dayn lagu lahayn dimadiisa inay beri tahay ayaa asal ahayd marka baraaadii asligahayd ayaan isxaabsanayna waan leenahay waa asal ah qofkaynan waba lagu lahayn alalu cadam wahaakada marka qaacidadana alalu cadam alalu albara alaliya aad bay fuqaada u daliishadaan meel kastood ku arto alalu cadam alalu cadam dalik qaacidada isxaabka ku dhisantay la soco alalu cadam dalik alalu cadam meel kastood ku arto fiqiga waa qaacidada isxaabka marka isxaabka waxaad garanaysaa inuu aad ugu jiro fiqiga waaya khaasatan mucaamalaadka maaliga ah xataa cibaadaadkaad ku arkaysaa meel kastoo ku jira qaacidada isxaabka waayahay waxaa jirta isxaab xukm ibaaxa alasli way noo imaan doontaa insha allahu tacaala alaslu fi alashya alibaaxa mualifku baab gooni uu sameeyey ama cinwaan gooni uu sameeyey kaas halkaasaan kaga hadli doonaa insha allahu tacala tacaala ثانيا قول الصحابي الصحابي قول كيسا إذا قال الواحد هدو له هل مد أو من الصحابة أصحابة كمين قول قول هدو له أفتى أمو فتوى بفتوى فتوى فتوى فإما أن يكون إنه يهي لو مد ويان إنه يهي فإما أن يكون لقول قول كيسا إنه أصغنا هذا هذا كان مجال فإما أن يكون لقول قول كيسا إنه أصغنا هذا hada ay kana majaalu majaal fi lijtihaadi macnaha ijtihaadka inuu calaaqali leeyahay macnaha wax lagu ijtihaadi kara u yahay qowl keliisa aw laa yakuun ama uusan majaal ijtihaad una ka soo geli karin macnaha ijtihaadka inuusan geli karin qowlkiisa labada mid wey fain lam yakun lahu majaalun hadduu majaal ku leeyahay qowlkiisa fi ijtihaad ijtihaadkii fainahu yakunu ahaanaya qowlkiisan xujatan calaa hayri hayrka iyo xujo ku noqonaya liannana maxay anagu naclam waxaan ognahay annahu lam yaqul inuusan ka dhihin qowlkan ilaa can tawaquf tawaquf bu idin qori soo maha qof tawqiif u qori ma jira ilaa can tawqiif inuu saa dhaha ficnaan lahayd maalifku ila can tawqiifin tawqiif inuu jiro mooyaane qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yihi raximah اllahu tacaala ruwiya can caliyin cali waxaa laga wariyey eh, annahu sallaa inuu tukaday fii leylatin hal habeen sita ragcaatin lix ragcadood fii kulli ragcatin ragco kastana situ sajadaatin lix sujuudood ay ku jirto wa qaala wuxuu yihi low abata dalika arrinka hadduu ka sugnaan lahaa qaala wuxuu yihi imaam shaafici low habata dalika arrinkaas hadduu ka sugnaan lahaa can bihi arrinkaa anugu waan dhihi lahaa oo in salaada la tukado waan dhihi lahaa fainahu maxaa yeelay laa majaala wax majaal ah ee kuma leh fiihi qowlkaas lilqiyaas qiyaaskii majaal kuma leh macnaa qiyaas ma soo geli karo waxan ijtihaad ma soo geli karo ka wadaa faاaahir hadda waxaa muuqata anahu sayid cali facala arrinkan inuu sameeye tawqiifan macnaha tawqiifa nas inuu arrinkan ku sameeyey oo xagga nabiga ka yimid calayhi الsalaatu wasalaam ama ida kaana haduu yahay qowluhu qowl saxaabi saxaabiga qowlkiisu fima fiihi majaalun ijtihaad wax lagu ijtihaadi karo faqad itafaqa alculama culamadu way isku waafaqeen cala ana qowluhu qowlka saxaabiga marka ayada ah hada ay kana laysa xujatan xujo inaysan ku hayn calaa hayrihi qof kale oo min asaxaabati asxabta kamid almujtahidiina ijtihaadayay liijmaaci saxaabati maxay asxabtu waxay isku waafaqeen calaa mukhaalafati bacdihim bacdan barkood barka kale inay khilaafaan waama binisbati ligayri saxaabati asxaabta heyrkood miyaa faqad ikhtulifa fiihi waa lasu khilaafay qowlkii saxaabiga ee asxaabta ayrkood xuj buu ku yahay mise kuma aha waصaii muctamd waa wey aladi kaasoo alh haafici imam shafici u ku tegay asxaabi asxaabtiisa jumhur usuuliyin usuuliyiinta badankood anahu laysa bixujatin inuusan qowlka saxaabiga xujadiina usan ku hayn cala hayri hayrka min mujtahidin mujtahidiinta ka mid ah wa min cibaaraati shaafici imam shaafici cibaaraadkiisa cibaaraadkiisa mashhuurka waxaa ka mid min cibaaraati shaafici imam shaafici cibaaraadkiisa almashhuurati ee caanka waxaa ka mid ah fi hada arrinka qowli qowlkiisa uu yidhi hum asxaabtii rijaalun waa rag wanaxnu aniguna rijaalun rag baa nahay kayfa aakhudu biqowlihi wlkiisa seen u aadan man low xaajajtuhu qof haddii aan la doodi lahaa laxaajajtuhu aan ka garheli lahaa waqad istacmala kaiiru dad bara badan baa isticmaale oo miman laa cilma cindahu cilmi aan lahayn hadi lmata ereygan ayay isticmaaleen ama cibaaradan fii hayri mawdiciha meelaan meesheeda ahayn haddana allahu tacaala ilahay hana hanuuniyo jamiican dhammaan haddaan nahay limacrifati aqdaarina qadarka annaga inaan garano ilahay hanagu hanuuniyo waayahay daliilkii labaad ee adiladii laisku khilaafsanaa waxa weya mualifku yihi qowl صaxaabiy qowl صaxaabiy صaxaabiga horta tacriifkiisa waan garanayna waxa weya kullu man laqiya الnabiy sal slam mumina bihi wamaata calى dalik qof kastoo nabig alay slam la kulma oo dabeetana isagoo rumaysan nabig alay slam la kulma dabeetana sidaa ku dhinta isagoo mumin ah ayaa waxa la yidhaha صaxaabi weliba usuuliyiintu waxay kusii daraan walaazamahu muddata طawiilata muddo dheer inuu la suxboodo ayay ku daraan tacriifka aaabiga qowlka saxaabiga ma xuja mise xuja ma ah masaladan waxay leedahay taxriir maxali nisaac taxriir maxali nisaac bay leedahay mualifku taxriir maxali nisaaci wax badan buu inoo sheegay waxna waan ku dari doonaa insha allah horta mar koobaad saxaabiga hadduu qowl dhaho ama uu fatwo uu fatwoodo ama uu qowl uu dhaho qowlkaa uu yidhi laba midu weyn in uu yahay maxalu ijtihaad wax lagu ijtihaadi karo ijtihaadku gelayo inuu qowlkiisa uu ka yidhi ama wax ijtihaadba aan gelinba uu qowlkan ka yidhi haddii qowlkiisa uu yahay wax aan lagu ijtihaadi karin marka ayada ah xujuu ku noqonaya heyrkii qowlkaas yani qowl الصaxaabiy fima laa majaala lilijtihaadi fiihi xuja tani waaba qaacido qowl الصaxaabiy fi ma laa majaala lilijtihaadi fiih xuja qowlka صaxaabiga haddii uusan wax ijtihaad usan geli karin waa xujo maxaa yeeley waxaa meesha ka muuqata saxaabigan qowlkan inuu nabig alay slam ka soo wariyey maxaa yeelay waxaan waxa u ijtihaadi kara maba haba sidaad maala cibaadaadka oo kale kafaaraadka oo kale iyo wixii la midka ah saxaabiga hadduu cibaado ula yimaado ama cibaado uu sheego fadli ku sheego waxyaabaha noocaas kale wax ijtihaad geli kara ma ah waa wax uun waxa weeye uu nabiga ka wariy alayh slat slam tusaale mualifka noo keenay imaam shaafici baa wuxuu ka wariyey bu uri sayd cali inuu habeen uu tukaday lix ragcadood oo ragcad kasta lix sujuudood uu sujuuday wuxuu imaam shaafici arrinkaa raaciyey haddii arrinkaas uu ka sugnaan lahaa sayd cali radia allahu tacala canhu arrinka anugu waan ku tegi lahaa waxaan dhihi lahaa waa sunno in habeenkii la tukado salaad lix ragcadood ragcad kasta ay leedahay lix sujuudood maxaa yeele arrinkan arrin ijtihaad u geli kara ama qiyaas u geli kara ma aha marka waxaa muuqata inuu arrinkan ka qaatay nabiga alayh slam oo tawqiif u yahay tawqiif waxa loga jeeda wax naska nabiga alay slam laga keenay oo nabiga alay slam uu qofkii dul istaajiyey oo nabiga laga wariyey haddaba cibaadada idin asxaabta kuma ijtihaadi karan adi kale bidcay noqonaysaa bidcay noqonaysaa haddii qofkii iska sameeyo cibaado nabiga alayh salaam aan laga warinin waaya laakiin arrinkan horta waxaa ka soo naqliya imaam shaafici eh, hazaali raazi culimo fara badan ba ka so naqlisa eh, weliba wuxuu ku sheegay kitaabkiisa ikhtilaaf asxaabi alxadiid kitabka imam shafici iska leeyahay ikhtilaaf asxaabi alxadiid ayuu masaladan ku sheegay laakiin sayid cali arrintan kama sugnaan hadday ka sugnaan lahayd imam shaafici waan dhihi lahaa bur lakin kama sugnaan markaa cibaadadani cibaado la samayn karaa ma aha hal ragcad oo lix sujuudoodle waaya taasi waa haddii qowlkii saxaabiga uusan ijtihaad geli karin haddii laakiin qowlka saxaabiga uu yahay wax ijtihaad uu geli karo waaya culammadoo dhan waxay isku waafaqsan yihiin in uusan saxaabi karin qowlkiisa o xujo ku ahayn asxaabta kale inuusan xujo ku ahayn wa isku waafaqsan yihin waaya oo asxaabta bay iskhilaafaan qowlkooda qowlka barhkood ay dhahaan barka kale xujo ku noqon maayo laysa qowlu bacdihim xujatan cala bacd alaakhar barhkood barka kale qowlkiisa xujo ku noqon maayo waayah maxayl asxaabta way iskhilaafi jireen mid kastana qowlkiisa ku tegi jireen mid qowlkiisa qowl kale usoo deliishan jireen ma jiro haddaba asxaabta dhexdooda aqwaashooda xujo isku noqon mayso ee waxaa laga hadlayaa calaa hayri saxaaba asxaabta keyrkood qowlkii saxaabiga xujo ma ku noqonaya mise kuma noqonayo mualifku si u taxriiriye maxal nisaacu uu fiican yahay si fiican buu dhigay hal xabo baan ku daraynaa oo ah qowlka saxaabiga haddii culummadu eh, haddii asxaabtu isku waafaqaan hadduu yahay yani waxay asxaabtu isku waafaqeen amaba aan la ogeynba cid khilaaftay qowlkaasna uu intishaaray wuxuu noqonaya ijmac ijmac buu noqonaya haddii culammadu asxaabtu isku waafaqeenna wuxuu noqonaya oo day caddeeyeenna wuxuu noqonaya ijmac qawli ah ama ijmac ficli hadday sameeyaan haddii qowlkan saxaabigana public meel asxaabto dhan arkaysa ama maqlaysa uu ka yidhi dabeetna asxaabta kale ka aamuseen wax ku khilaafana la waayey kaana wuxuu noqonayaa ijmac sukuuti ah ijmac sukuuti ayuu noqonayaa ijmac sukuutigana waxaan soo dhaaftay inuu xujeeya marka kaasina waxa weeyaan qowlka saxaabiga waa laga saarayaa ee laisu khilaafsan yahay haddaba waxaa inoo so haray qowlka saxaabiga ee waxaa weeye weliba wax ijtihaadku gale uu ka yidhi isla markaana yani uusan intishaarin qowlkan ma intishaarin islamarkaana qowlkan yani xujo ma ku noqonaya dadka aan asxaabta ahayn ee taabiciintii wixii ka dambeeyaha taa wey marka maxalulisaacu waxa weeyaan bu hi maslada horta waa masle khilaafi ah culamada qaar waxay dhahen waa xujo qowlka saxaabiga qaarna waxay dhahen xujo ma aha laakiin qowlka imaam shaafici ku tegey ee jadiidka ah waxa weeye iyo usuuliyiinta badankood inuusan xujo ahayn weyaan qowlka saxaabiga inuusan xujo ku ahayn mujtahidiinta kale waaya imaamhaai laftirkiisa laba qowl buu leeyahay qowlkiisa qadiimka wuxuu leeyahay qowlka saxaabiga waa xujo lakiin qowlkiisa jadiidka u dambeeyey wuxuu leeyahay xujo maaha waayahay cibaaraadka imaam shaafici ee mashhuurkana waxaa ka mid ah wuri arrinkan asxaabtu waa rag annaguna rag baa nahay seenu qaadanaya qowl qof haddii aan la doodi lahaa aan laga yaabo inaan ka garheli lahaa ama aan ka badin lahaa oon aamusiin lahaa waxaan is leeyahay cibaaradan imaam shaafici kama sugnaanin cibaaradan waan badan baan baaray horta hum rijaal wanaxnu rijaal cibaaradan waxaa yidhi abu xaniifa raximah allahu abu xaniifa ayay culammadoo dhan u nisbeeyeen culammadii hore iyo culammadii dambaba abu xaniifa cibaaradan laga soo naqliyey inuu yidhi culamada ka so naqlisa waxa ka mid ah alxaafid ibn rajab kitaabkiisa alrasaa'il almuniiriya alrasaa'il almuniiriya mujalladka saddexaad safxada boqol iyo shan wuxuu yidhi ibn rajab imaam abu xaniifa wuxuu yidhi ida jaa alxadiiثu can rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam facala alra'si wاlcayn waida jaa can الصaxaabati اkhtarna wma kana can gayri dalika fahum rijaal wanaxnu rijaal macnaha abu xaniifa wuxuu leeyahay xadiidka hadduu nabiga calayhi الsalaatu wasalam kagiisu ka yimado nabig alay slam aggiisa ka yimaado madax iyo indhuhu noo saaraya oo waan aqbalayna haddii asxaabta xaggiisa ka yimaadana oo asxaabtu aqwaal kala doonay sheegaanna waan ka dooranayna aqwaashooda haddii cid kale oo asxaabta aan ahayn qowl ay tidhahdana ayaguna rag weyaan muxuu ka wadaa manaa raggaas taabiciintu ka wadaa ayaguna waa rag aniguna rag baan nahay marka taabiciintu xataa ujeeda waa xaniifa asxabta uma jeedo marka aimadii hore asxaabta aad bu weyneyn jireen suuragal maayo imam shafici inu dhaho seen u qaadan qowl qof haddii aan la doodi lahaa aan ka badin lahaa laxaajajtuhu asxaabtu weyneyn jireen aad bu weyneyn jireen aad bu xormayn jireen marka qowlkan mualifku bal waan eegi doonaa haddii aad artaan meelad ku yani qof soo wariyey haaici kaso wariy bal soo gaarsiiya insha la idinkuna baaritaan ku sameeyo kolley anu waxaa in badan baan baarayay intaasoo marjic baan ka baaray oo kala duwan oo kutubta usuulka iyo kutubta yani aaaarta iyo meelo kala duwan baan ka baaray waxaa loo nisbaynaya on qowlkan abu xaniifa raximah allahu tacala waliba abu xaniifa waa sida hadda aan u sheegnay ee ma aha isaga laftiisa asxaabta kama hadlayo calaa kulli xaal wuxuu ku yihi mualifku dad aan cilmi lahayn kelimadan waxay u adeegsadeen naxnu rijaal hum rijaal wanaxnu rijaal meelaan meesha lahayn wuxuu ujeedaa dad eh, aan darajada ijtihaad aan gaadhin baa cibaarada daliishanaya oo le asxaabta xujamaha qowlkooda maxay ayaguna waa rag anigu rag baan nahay aniguna ijtihaadeen isagu ijtihaadeen marka dadka inta badan dee caamada ah ama cilmaaniyiinta ama dadka dee eh, garanayn qadarka ijtihaadka ayaa mar qaarkood cibaarada soo daliishanaya oo asxaabtii qadarkoodii meel kaga dhacay ku leeyahay على كل حال أصحاب قولك كما وصلنا الحمد لله يعني عد كتير أصحاب هم رجال ونحن رجال ما أرقبه la imam shaafici wala abu xaniifa abu xaniifa xataa laftiis muusan dhihin hum rijal wa rijal wuxuu u jeeday taabiciinta waayahay imam shaafici markuu leyahay daliil ma aha qolka saxaabi wuxuu u daliishanayaa wuxuu leeyahay saxaabigu macsuum ah maadaama macsuum ahayn gafkii uu ka suuroobaa haddaba waxaa dhici karta saxaabiga inuu gafay marka maadaama qolkiisaba uusan macsuum ahayn haddaba see lagu laazimin karaa inaan qaadano qolkiisa macsuuma ma ahe macsuuma ma ahe wuu gafi karaa ilaan midda kale asxaabta dhexdoodabaa iskhilaaf maadaama qowlkooda uusan ayaga dhexdooda xujo ku ahayn dad ka dambeynaya saas kale xujo ugu noqon mahayo marka qowl kale xoog badan in qowlka saxaabiga uusan xujo ahayn laakiin haddii masalada wax daliila la waayo oo wax daliil aan loo haynin laa min alkitaab walaa min alsunna walaa min alijmac walaa min alqiyaas waxba aan loo haynin qowl saxaabigu jiro qowlkaas saxaabiga ah ayaa habboon markaa in la weeshado oo istinaas lagu sameeyo oo masaladii lagu dhiso culamado dhan arrinka waxad moodan isku waafaqsan xataa shaaficiyadu masaa'il fara badan waxaad arkaysaa qowl saxaabi soo deliishanayaan oo kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaas toona ku sugnayn oo marka qowl saxaabiya ay soo deliishanayaan ama adilada ay ku darayaan calaa kulli xaal adilada ay deliishanayaan الاصل في الاشياء اشياء waxa asalka u ah اختلف العلماء علماء سو خلافay في الاصل في الاشياء اشياء waxa asalka u ah بعد ورود الشرع شرعي مرسى أروري كدib فمنهم waxa kamid علماء من قال عجري الأصل في الأشياء أشياء waxa أصل u ah الحظر reebid iyo tahriima xaaraamayn ilaa ma abaaxatu haricatu harecadu waxay banaysay mooyaane fain lam yujid haddaba haddaan lagu helin fi harci harciga dhexdiisa maa yadullu wax tusinaya cala ibaaxati banayn fainahu shanigu tumasaku waxaa la qabsanaya bilasl asalka ayaa la qabsanaya wahuwa asalkuna waxa wey alxadru reebid weeye wayakuunu wuxuu noqonaya shaygii xaraaman xaraam buu noqonaya wa minhu culamada waxa ka mida ah, man qaala cid qaar yidhi baa ka mid ah alaslu fi lashya ashyada waxaa asal u alibaaxatu ah, banayn baa asal u ah walaa yusaaru loo noqon mahayo ila almanci reebid wa tahriimi xaaraamayn الأشياء أشياء وحا أصل والإباحة بنين بأصل واه ولا يصار إن لو نقول ما هيو إلى المنع في بيد والتحريم حرامين إلا بدليل من الشرع الدليل الشرعي حق سكي من مويانه والصحيح معتمد وحوي الذي كاسوا عليه جماهير أهل العلم علماء بدن كود يبديهين كنت جان أن الأصل في المنافع منافع الأصل فيها الإباحة بنين والمضار يعني وحيابها دبك هنا دبك كيريان التحريم حرامين والمراد بالمنافع منافع وحال وجه الأشياء النافعة الأشياء ذي وحتري الإنسان بن آدم والمراد بالمضار وحيابه دبكيني وحال وجه الأشياء التي تضر بالإنسان أشياء ذي قفك maa fi ardi arlada wa kusugan jamican say u dhantahay wallahu ilaahay laa yamtanu ku galadaysan maayo cala cibaadihi adoomihiisa ila bima fiihi manfacatu lahum ila bima fiihi manfacatuhu miya idin qoran ila bima fiihi manfacatun lahum waxay manfaca ugu jirta mooyaane manfacatun lahum weeyaan waqala tacala ilah wuxu uhi uxilla lakum alطayibaat waxaa lidin xalaaleeyey waxyaabaha wanaagsan ayaa lidin xalaaleeyey waqala tacala ilah wuxu uhi wayuxil lahum طayibaat ilahi wuxuu xalaaleynaya waxyaabaha wanaagsan ee cuntooyinka iyo wixii la midka wayuxarim ilahi wuxuu ka xaaraamay alkhaba'id waxyaabaha xunxun wa qaala sala allah alay slam nabig wuxu uhi laa darara dhib ma jiro walaa diraara isdhibidna ma jirto wa hada sariixun kanin wuxuu ku cadiyay fi nafyi ma fiihi dararun wixii dhib uu ku jiro in meesha laga saaro oo la diido muطlaqan gebi ahaanba wallahu aclam alaslu fi alashyaa waa daliilka saddexaad ee adilada laisu khilaafsan yahay mualifku inoo sheegay culamadu isu khilaafeen alaslu fi alashyaa ashyaada maxaa asal u ah ashyaada intuuna sharcigu horta soo waroorin oon sharcigu noo imaanin xuba ma leh lakiin markuu soo arooray maxaa asal u ah ashyaada waxaa laga hadlaya waxa weyaan waa ashyaada uu nas kusoo aroorin wixii nas kusoo arooray inuu xalaal yahay waa xalaal wuxuu nas kuso aroor inu xaraan yahay waa xaaraan laakiin wuxuu sharcigu ka aamusay maxaa asal u ah maxaa asal u ah mise waxaa asal u ah xaaraan taa way isku khilaafsan yahay si nagu soo dhaaftay kitaabka waraqaadka saddex qowl baa ku jira kitaabkana uu ishaaray qowl koobaad mualifka hadda xulka wuxu nogu shegay laba qowl lakin waa saddex qowl qowl dhahaya alasl fi alashyaa alxadr waxaa ashyaada asal u ah xaaraamayn iyo qowl dhahaya alaslu fi alashyaai alibaaxa ashyaada waxaa asal u ah ibaaxo iyo qowl dhahaya tawaquf waa laga istaagaya yani xaaraannimona ma dhahayno ibaaxana ma dhahayno saddexdaa qowl baa ku jira qowlka dhahaya haddaba alaslu fi alashyaai alxadr waaltaxriim culamada qaar baa ku tegey Eh, abu xaniifa waa laga soo naqliyey qowlka wuxuu leeyahy macnaha waxaa asal ah ashyaada xaaraannimo ilaa waxay sharcadu bannaysay mooyaane oo bimacnaa haddii sharciga waxaan inuu bannaayay aynan daliil u helin waxaan qabsanaynaa asalkii oo waxaan leenaha shaygan waa xaaraan maadaama sharcigu uusan noo cadaynin xukunkiisa kaasi waa qowl qowl koobaad wey qowlka labaad wuxuu leeyahy alaصlu fi اlashya ibaaxa waxaa asal u ah ashyaadii ibaaxo ayaa asal u ah waa yahay isla markaa shaygan dhihi mahayo waa xaaraan ilaa inaan aragna mooyaan daliil tusinaya inuu xaaraan yahay qowlkii hore inuu cagsi ku yahay lid ku yahay waxaa asalo ashyaada ah inay bannaan tahay ilaa inaan hella mooyaan daliil xaaraameynaya waaya qowlka kalena waa tawaqufo waan ka istaagaynaa wey laakiin qowlka aan soo tilmaanay hadda kahor markaan kitab waraqaad ka hadlaynay qowl kale ayaa jira ayaan nidhi waxaan idhi qowl udhaxeeya labadan qowl ee qowlka dhahaya alibaaxa iyo qowlka dhahaya ah alasl fi taxriim labada qowl qowl udhexeeya jiro ashyaadii tafsiil gelinaya oo ashyadii waxa loo kala qaaday wax dheefle iyo wax dhib leh marka waxaan lenaha alaslu fi alashyaai alnaaficati alibaaxa waalaslu fi alashyaai aldaarati altaxriim ashyaada manfacada leh ee waxtarka leh waxaa asal u ah inay bannaanta ashyaada dhibka dadka u keenaysana waxaa asal ah inay xaaraanta marka tafsiilkaasaa uu ku tegey jalaaldiin maxali saaxibu sharxi waraqaat jalaldin maxali markuu sharxi kitaab waraqaat qowlkaasuu ku tegey waana qowl eh, culimo badan ay ku tageen qowlkaasaana aqrab ah in ashyaada o dhan aan laiska idlaaqin la dhaho wixii dheeflena waxa asal ah inuu xalaal yahay wixii dhiblena waxa asala ah inuu xaaraan yahay taasna waxaa loo daliishanaya qowlka ilahi wuri in alaslu fi ashya ibaaxa ashyaada asalkeeda inuu ibaaxa tahay waxaa daliil u ah qowlka ilahi wuri huwa aladii khalaq lakum ma fi ard jamiica maxaan ilahi subxana watacala wuxuu noo galladaystay wax kasta oo manfaca leh oo dhulkan aan ka helayno inuu bannaan yahay sidoo kale ilahi wuxu uhi uxilla lakum ayibaat ayibaadkii baan idiin xalaaleeyey ayibaadkuna waxyaalaha dheefta le wayaan qaala tacala wuxu uhi wayuxil lahum ayibaat ayibaadkii u ilahi idiin xalaalaynaya waa waxyaabihii dheefta lahaa ayibaadkii waxaa soo gelaya yacni cuntadii jidhka u fiicnayd ee hadaaga u ahayd ee jidhka xoojinaysay dharkii wanaagsanaa markuubaadkii wanaagsanaa ee la fuulayay waxyaabihii maxaan ku dhahay la degayay guryihii masaakintii mashaaribtii malaabistii manaakixdii waxaso dhan baa so gelaya wayuxarim calayhim alkhaba'ir waxyaabaha xunxun ilahi naga xaraameynaya oo mataacintii iyo malaabistii iyo manaakixdii iyo maraakibtii intaaba waayahay haddaba maadaama ilahi subxana wa tacala u kala qaaday wixii dheefta lahaa iyo wixii dhibka lahaa innagan waxaan leenahay alaslu fi alashyaai he anaaficati libaxa walaslu fi alashyaai daarati altaxriim midda kale xadidka nabig alay slam u laa darar walaa dirar taasna waxay tusinaysaa wax kasta oo dadka dhibaya aadamiga dhibaya ama dhibba keenaya wuxuu doona ma ahaada dhibkaasi inuu xaaraan yahay hadduu diintii dhib u keenaya ama caqligii ama cirdigii ama maalkii ama nafti inuu xaaraan yahay ayaa meesha ka muuqata marka wax kastoo dhib keenayna ma banaano haddaan tusaale usoo qaadan iska fududo aad basiid u ah maalan hadda waxaa jira waxyaaba badan oo khudrad ah iyo fawaakiha iyo cuntooyin fara badan oo zamankan yimid waxyaaba macmacaan oo ama waxyaaba dabiici ha ahaadaan sida fuhaakida anwacda kala duwan iyo khudaarta anwacda kala duwan ee la beerayo zamanka soo baxaysa ama waxyaaba la sameeyo yani sanaaci ha ahaadaan sida chocolatka iyo eh, waxyaabaha macmacaan hadda la sameynayo iyo waxyaabahan de faraha badan dadka ay sameeyaan waxaasoo dhan waqtiga nabig alay slam lama ogeyn lamayna jirin wax dib wax daliil lagu soo arorayna ma jiro xalina al fiha alibaaxa waaya waa ayibaadka ilahi noo xalaaleeyey markuubaadkaada diyaaradahan iyo gawaaridan mayna jirin waqtiga nabig alay sla slam lakin waxyaabaha dee dadku u baahan yihin inay xawaaijtooda soo geliya kamid tihiin inay dheeftale dhibka aan lahayn hadday dhib leeyihiinna oo khatar ay leeyihinna khatartooda waa khatar kooban manfacadooda waa ka badan haddaba waxaa weeye waxyaabaha mubaaxa ayay soo gelayaan alasl fi alashya naaficati libaaxa ayay soo gelayaan taa cagsigeed waxyaabaha dhib kale ee zamankan la keenay oo waqtiga nabig alay slam jirin waxaa ka mid ah aadka iyo siyaarka aadka iyo siyarka waqtiga nabig ala slam mayna jirin wax daliilo ku soo arooray ma jiro waxaan leenahay qaadka iyo siyaarka waa ashyaada daarka ee badanka dhibaysa caafimaadka qofkii wax yeelanaysa diinkiisa wax yeelanaysa marka wax kastoo dhib keenaya waa xaaraan waxaana soo hosgelayaan cumuumka qowlka ilahi ui yuxarimu calayhim alkhaba'ir waxyaaba xunxun oo dhan nabi ilahi subxana wa tacala naga xaaraameeyey marka wax kasta oo dhib keenaya oo mudaro keenaya hadda ciyaaraha maalan ciyaaraha waxay isku jiraan qaar dheefle iyo qaar dhible sooma ciyaaraha dheefta leh sida jimicsiga oo kale iyo orodka iyo waxaaso dhan waa waxyaabo mubaaxa laakiin ciyaaraha khatarta keenaya sida maalan ciyaaraha dibidoo lala ciyaaro o kale waxay dhahan musaaracatu thiiraan legdanka dibida lala legdego nin baa soo gelaya meel xalabo ah dabeetana dibidii buu markaa la legdamaya yani imisaa ku dhimatay sanad kasta intaas qof baa ku dhimatay waxaa ku filan hal mar hadduu dibigaasi u qabto uu ku istaago waa u dhamaantay wuu dhimanaya dimkan wuxuu isku dayaya qofkan inuu dilaba laakiin qofkana ka baxsanayo xeelado isticmaalaya waa xaaraan ciyaarta noocaas oo kale dad ahlulislam inay sameeyaan waxaa ka mid a mulaakamada feerhka waa xaaraan maxaa yeele imise qof baa ku dhimatay imise qof baa khatar gala sidoo kale ciyaarta musaaracadan de hadda la isticmaalo ee dee qofka isku dayaya inaan si kasta oo loo dili kara loo dilo oo si xun loo tuuro oo lagu istaago hadii la doono oo lagu fadhiisto oo madax laga istaago taana waxa way kaba sii daranba a soma ciyaaraha noocaas waa xaaraan wax kasta oo dhib keenayo o dhaadu qaacidana isticmaalan alasl fi ashya daarati ataxriim halkaa inoogu jooga in sha allahu tacaala wallah aclam wsal allah wslm cala nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin